kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiyo ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo arbacaa taariikhdu waxa ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha nofembar sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada a c c khaatumo iyo kuwa somalilan oo ka dhacay deegaanka buq dharkayn xilli maamulka kumeelgaarka ah ee khaatumona guulo hordhaca ay ka sheeganayaan qodobada kale waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay isku soo dhiibeen odayaal dhaqameed si dhow ula shaqaynaya al-shabaab deble hubaysan oo xalay qof shacaba ku dishay deegaan hoos yimaada magaalada cadaado ee gobolka galgaduud qodobada kale waxaa ka mid noqon doona heshiis xabajoojin ah oo looga dhawaaqay khaza xilli boqolaal falastiiniyiina ay xabsiyada israa'iil ku jira la sii deynayo heshiiska cabajoojinta ee israa'iil iyo xamaas oo la filayo in saacadaha soo aadan uu dhaqan galo iyo shiinaha oo lagu eedeeyey in ay xireen sidoo kalena burbur u geysteen masaajidda ku yaalla dalkaasi qodobadaas wixii kale nagu soo kordha xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ku dhegaysan doontaan cabdulahi maxamed cali idinla socodsiinaya barnaamijkana soo saaray salaad ee ii farsameynaya markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal bismillaahi nabad bismillaahi nabad bismillaahi nabad bismillaahi nabad bismillaahi nabad bismillaahi nabad nanka garashadeenna ku jira kalkiyo ilaahayna dega dhammaan uu tire bismillaahi nabad bismillaahi nabad إله intaas ku dhaafnaysa sixida furta ee barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan gudagelaynaa waxaana ku bilaabeynaa waxaa dhacay heshiis u dhexeeya kooxda iska caabinta ee falastiiniyiinta ee xamaas lagu magacaabay iyo sidoo kale isra-el waxaana heshiiskan uu dhigayaa maalmaha soo aadan oo ilaa afar maalin ah in xabajoojin la sameeyo oo khaza aysan wax dagaala aysan ka dhicin sidoo kalena maxaabiista la isdhaafsado waxaa jirta in israael dhankeeda heshiiskan ay ogolaatay sidoo kalena dowlada qatar oo garwadeenka ahayd ay sheegtay in saacadaha soo aadan oo heshiiskaasi uu dhaqan gelayo waxaana la rajeynayaa in boqolaal ka mid ah dadka falastiiniyiinta ah laga sii daayo xabsiyada ay uga jiraan gudaha israel waxaana dadkaasi lagu sheegay inay gaarayaan boqol iyo konton ruux oo falastiiniyiin ah oo haween iyo caruur ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha eh, israael benyamin netanyahu waxa uu sheegay in heshiiskan uusan ka dhignayn in dagaalku uu joogsaday oo kadib markii ay xabad joojintaasi ay dhammaato ay suuragal tahay in dagaalo kuwii hore ka culus ayba dhacaanba waxaana jirta in sidoo kale dadka ku dhintay dagaalkii dhacay toddobadii oktoobar soo bilowda iraadi ay waqti xaadirkanba ay ka badan yihiin ilaa iyo afariyo toban kun oo ruux oo falastiiniyiina halka dhanka israa'iilna lagu sheegayo kun iyo laba boqol oo ruux inay ka badan yihiin oo askar u badan haddaba heshiiskan aadka loo wada sugayay saacadihii aynu kasoo gudubnay Eh, qaabka uu yahay waxyaabaha laga fili karo in ay ka dhaqan galaan iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la fili karo markii ay heshiiskani xabajoojinta uu tilmaamayo ay dhammaato inay dhacaanba waxaa ila falanqeynaya ustaad khaalid mucalim oo arimaha islaamka iyo sidoo kale gaar ahaana gobolka bariga dhexe aad uga faalooda eh, ustaad khaalid soo dhowow bal eh, waad la socotay heshiiska dowladda qatar iyo masar ee garwadeenka ka ahaayeen ee haatan la gaaray kaas oo saacadaha soo aadana la filayo inuu dhaqan galo bal heshiiskan waxa uu dhigayo iyo waxyaabaha kale ee ku hoos duugan aada umaadsantahay cabdalla runtii heshiiska waxa uu soo bilowday xilli hore oo qatar waxay garwadeyn ka ahayd dabcan wadahadeshiinta wadahadaladan tooska u udhexeeya xamaas iyo israa afartankii maalmood ee lasoo dhaafayba qayb ayay ka ahayd horeyn waxay ugu guulaysatay inay afar qofood hore usoo geyso oo laba qof oo xanuunsanaa oo israa'iili ahaa iyo laba qof oo maraykan ahaa aysiska maalmihii ugu dambeeyay aadaa loo hadalhayay waxyaabaha laisku mari lahaa waxaa waxyaabaha lagu heshiinaayo oo qolo walba ay ku adkayd hadda waxaa umalaysaa ugu dambeyn xamaasi ay rabtay in la yimid heshiiskan waxaa la dhihi karaa waxaa yeeri ama waxaa yeerisay alayaa la dhihi karaa xamaas oo meesha ay rabtay loogu imaaday madaxa xabiiska siyaasadda islamarkaana madaxa xamaas ninka yaraa ismaaciil caniya maalintii talaadada ahayd waxay ku dhawaaqay in shuruudahooda ay gudbiyeen oo ay farta ka saareen dowladda qatar xalay netanyahu waxa uu ku dhawaaqay in oo go-aan adag ay qaadan doonaan daqiiqadaas soo socda laakiin uu ku tilmaamina go-aan saxa wuxuuna la kulmay golihiisa wasiirada oo arrinta uu kala hadlay walaa wasiirada khilaaf badana ka dhexeeya oo israael oo waa ku kala tagsan yihiin marka laga soo tago netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo ogol in heshiiska la qaato waxaa jira in uu wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga gudaha oo kooxaha xagjirka iyo midagta foga israael ah inay leeyihiin waa qalad in heshiiskaasi la qaato oo yeeriskii xamas ayaa la ogolaaday afartan iyo lix maalmood kabacdina xamas oo inta hore waa ka kasoo badan tahay oo weli waxbay yeerinaysaa oo waxbay diidan tahay marka ugu dambeyn arrinta ra-iisul wasaaraha ayaa gacanta ku dhigay oo netanyahu oo gacan ka qaatay heshiiska dabcan dhowr qodob uu ka kooban yahay qodobadiisa waxaa ugu muhiimsan in oo muddo afar ilaa shan maalmood a ah xabadda la joojiyo xamaas ayaa bilaabi doonta muddada shanta maalmooda ah waxay maalin walba ugu yaraan toban qof ay sii dayn doontaa dad tiradooda guud ahaan ay yihiin konton qof oo israaeli ah oo caruur iyo haween ah oo da-adeedayso hoseysa sagaal iyo tobanka sano ayay sii dayn doontaa sideeda shanta maalmooda oo konton qof ah sidoo kale xamaas markii intaasi ay fuliso e, israael ayadana sidoo kale soo muddadaas waxay sii doon doontaa boqol iyo konton qof oo reer falastiin ah oo haween iyo caruur u badan xabsiyada israael lasii jira dabcan waxaana lagu sii dayn doonaa sidii u kala horeeyeen oo dadka xabsiyadooda muddada dheer ku jiray ayaa hore loosoo fasixi doonaa muddadaasi ehm, israail wax fiilaana ma qaadi karto ehm, dhammaan magaalada gaza baqeynta waa ku joogsan doontaa waxaa loo fasixi doonaa kaalmada ka imaaneyso beesha caalamka oo ku xayiran marinka rafa marinka dabcan waa la furi doonaa kaalmadaasna gudaha ay soo geli doontaa boqolaal dawaare ah ayaa gudaha usoo geli doona magaalada kasra shidaalka ayaa sidoo kale inta oo ah israail waxyaabahii diidanayd ahayd ayaa gudaha magaalada kaza usoo geli doona taasoo ka dhigan in isbitaalada daawo ay heli doonaan shidaalna ay heli doonaan waxaa intaasi dheer in diyaaradaha garooniska israailiyiinta ay leeyihiin hawada laga mamnuuci doono muddada shanta maalmood ah oo aysan haba yaraatee diyaaradahaasi aysan diyaarad aysan soo kormari doonin marka heshiisyada inta ugu waaweyn waa intaasi dhinaca israael waxay sheegeen in heshiis markuu dhamaaday ka dhacdu dagaalku sii socon doono madaxweyne biden wuxuu sheegay dadka lasoo dayn doono inay ku jiraan qaar maraykana dabcan dadka la daynayo waxaa ku jira dadka labada jinsiyadood ama labada dhalasho haysta oo dabcan israael ama dhalasho kale kalento haysta ayaa ku jiri doona dad kaloo ajnabi ah oo galbeed ahna waa ku jiri doonaan ee kontonkaasi qof ee la sii daynaya marka waxaa laleeyahay heshiiskani wuxuu faa-iido badan ugu jiraa xamaas oo siday xirtay ayaa loo yeelay ugu dambeyn waddada weyn ee isku xirtaa dhinaca waqooyi iyo dhinaca koonfureed magaalada gaza ee lagu magacaabo waddada salaaxudiin waxay noqon doontaa wadaxabada ka caagan muddada shanta maalmood ah dadkan waxaa loo ogolaan doonaa in ay si nabad ah u kala guurguuri karaan magaalada duqeynta waa ka raysan doontaa dabcan marka ugu eh, marka eh, hadii muddadaas ay dhamaato afartan maalin ah kadib eh, waxyaabaha aadka loo fili karo maxaa kamid a ah marka runtii laba shayba waa suuragal inuu dagaalka dib u bilowdana waa suuragal maxaa kaleeto suuragal ah in inuu xabajoojinta ay sii dhaqan gashana waa suuragal runta marka laga hadla labada dhinacba waa daalan yihiin kanaalka saddex iyo ee israailiyiinta oo xalay falanqeyn aada ugu dheersanayay ciidanka israael uu aada ugu jibsan yahay dagaal laisku riirmay oo afartan iyo lix maalmood socday uu galay gaar ahaan dhinaca dhulka idfax badan uu jiro askar badan imayso saddex boqol iyo toddobaatan ka badan ay ka hadlayaan inay ka dhinteen intii howlgalka ay ku socdeen dabcan numberkaasna waa number la yareeyey oo la diidan yahay in la ficiyo dadweynaha israael oo numberka si toos hadii loo sheega aada ayuu u badanayaa xamaas waxay soo bandhigaysay in oo ay maxaa duulaamo waaweyn geedkana soo qaarkood sawirnaa marka sababtan israa'iil ku hosbaysa in heshiiskaan ogolaato oo maalmihii koobaad la heshiisa ma dhacayaan ilaa ay dadka soo laabtaan waa dhiigbaxa badan socda dagaal muddo dheeraad weligeed ma aysan gelin mana aqoonin dagaaladii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii kun sagaal boqol afartan iyo todobadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii dhammaan dagaaladaasi bisha markaa fiiriso dagaal lix maalmood ama toddoba maalmood ka badnaa ma jirin mm. ayaga waxay yaqaanaan howlgalka oo ku dhifoo ka dhaqaaqba oo marka ugu horeysa madaafiicda iyo ciidanka ay wada socdaan haddii iska caajin xoog badan ay kala kulmaan intaas ka badan ma dhaqaaqi karaan mm. marka eh, waxay u badan tahay israa'iiliyiinta naftigooda inay eh, u baahan yihiin nafis dhinaca hamas naftigeeda naftiisay u baahan tahay sababta culays badanaa saaran afartan iyo lix maalmood oo duqeyn joogto ah afar iyo toban kun oo qof oo dhimasho ah soddon kun ilaa afartan kun oo dhaawaca isbitaaladii magaalada oo shaqadoodii joojiyey dadkii oo bara kacay waxaasoo dhan waxaa dareemaysaa inuu yahay culays aada u tiro badan marka nafis badan waa umarka waxaa leedahay dhanka xamaas xitaa afartaas maalin diyaargarow ay kusoo muujin karaan iyo nasiino oo ay si dagaalka haddii xitaa dib ugu bilowdo iyagoo caabon ay ogolaan dabcan waxyaabaha ay ka faa'iideysa marka aan ka hadlayna ayay qeyb ka tahay xamaas dagaalka waxay xabadjoojinta waxay ka faa'iideysaa inay aagaga kala bedelan karto in ciidamadeeda kuwa kaydka ay dagaalka dib usoo gelin karto in hubka iyo saanada ay isu guurguuri karaan aagaga laga dagaalamayo oo hadda waxaa laga yaabaa aagaga qaar inuu hubkii iyo saanadi uu gabaabsi ku yahay sidaa daraadeed xoojin la heli karo ee la iswareysan karo iyadoo nafis la haysto waxaa kaloo intaas dheer oo xamaas ay ka faa'iideysaa haddayna jiraan warar ama macluumaad oo xogdoon fasaasnimo ama faasiisnimo ku salaysan oo meelaha qaar oo dadka ay ku hayaan in loo dhawaaday hadda aad waa kala bedeli karaan oo meelahaasi waa ka bixin karaan sababta garoonska ay u dalbanayaan inaysan magaalada shantaas maalmood u dhexmarinna waxaa namber koo ka ah in garooniska aysan sawirin dhaqdhaqaaqa ay xamaad samaynayso ka bacdina ee howlgallada aan lagu salaynin macluumaadkaas ee garooniska ay sawireen marka eh, waxaa kalento dee xamaadkay ka faaiideysaa in oo ee dadweynihii ayada ay matalaysay oo magaalada khaza ay mucaawano heli karaan isbitaaladana dib ay u furmi karaan dhaawacyadeeda ay isu kala qaab qaadan karto tirakood fiican iyo ciidankeeda iyo howlgalada la sameeyey iyo afartanka maalmood maxaa naga qaldanaa iyo maxaa naga saxsanaana ay dib isu weydiin karaan oo wax aada u wanaagsanaa ah. eh, shaqaalidu waxyaabaha aadka laisku weydiin kara waxay tahay si aad ka dhawaajisayba eh, israel dagaalo hore ayay soo gashay maalmo ayayna ku qaadan jirtay in dagaaladaasi ay guul oga gaarto iyadoo weliba quwadaha carabta oo dhan inta isku tageen ayay dhowr maalin lix maalin todoba maalin ay ku jibisay xamaas oo ah koox iska caabin ah oo aan dareemi karno sida awooddeed u xirxiran tahay marinka khazo go-doonsan in ay ka dhex dagaalamayso caawinitaan badan oo dibadda aanan helin waa maxay sirta ka dambeyso in konton beri ku dhowaad ay israel ay loodin weyso runtii waxyaaba badan oo isbiirsadaa jiro dabcan markii oo dagaal la galo waxaa la sameeyaa research ama baaritaanaa la sameeyaa carabta rasiijada ay sameeyeen dhamaan waxay ogaadeen israael in dagaal toban maalmooda ay ku fiican tahay ama dagaal muddadiisa ay gaabanta ay ku fiican tahay mar walba oo dagaalada muddadooda ay sii dheeraadaan israailiyiinta dagaalka inay sii wadaan waa iska simaysadayaan sababta warbixinada soo baxay waxay sheegayaan boqolaal kumanaan kun oo askarta israaeila ah si dib loo celiyey oo qaarkood oo psychological ay uh, defeat uh, uh, garoobeen waxaa jiro warbixin dheer ee uu qoray madaxweynihii hore ee suuriya bashaar al xaafid al asad oo bashaar adiis ahaa wuxuu leeyahay haddii dagaal dambe oo carab iyo israa'iil uu bilowdo wuxuu soconaa wuxuu socon doonaa sanado israa'iil oma ogolaan doono inuu intay beerka naga garaacdo toban maalmood ka bacda haddana xabadgeeji ay ku dhawaaqdo waxa uu leeyahay waxaan geli doonaa dagaal muddo dheer socda marka taariikh ahaan waxaa laleeyahay eh, israael waaba la bartay oo agaarkiina ka adkaasi dagaalka le loo dheeraystaa mm-hmm, wa gartay marka labaad nimankan xamaas marka hore diyaar garoobeen godad eh, fiican ay qoteen eh, oo dhulka hoostiisa cumqiga marka la yaraado aada u u dheeryahay ciidamo fiican ay haystaan afartan kun oo askari iyo ka badan haystaan wadamada qaar ee carabta waa ka ciidan badan yihiin tusaalahaan wadamada khaliijka oo kaleeto marka suuudiga laga reebay ciidamada inka kalenta ciidamadooda intaas maba dhamaba maba haystaanba waa intaas kadheer inay ogolaadeen isbaxa inay ogolaadeen maxaa la yihahdaa burburka inay ogolaadeen dhimashada waxyaabahaas oo dhan oo israail horeysan u arki jirin waxay keenaysaa in israail uu waa cusub ku bariyay ama bog cusub ku furmay waxyaabaha oo hadda xalay soo baxay waxaa kamid ah israail waxay dhahday isbitaalka oo jifa oo kale inta hoostiisa ka helay oo xamaasi ka qorsan jirtay ra-iisul wasaarihii hore israael ayaa hadlay maxaa lairahda wuxuu leeyahay dee dadkaas anaga hore uqabnay matalayaa huraalle ha ahaado anagaa mar aan gacanta kuinay dadkaas uqabnay si la justiga ahaan lagu qabanay oo waxyaabo kale intaan oga dan lahayn marka godka ayaga ee qabeenla intay soo bandhigeen xorabaan inay dhahaan isbitaalada yaa la isticmaalaya marka israael dabcan waa fadeexaysan tahay caalamkii oo dhan mudaaharadiisaan waaweyn ma jirin soo dhaafaysaa maanta xiriirkii ujartay waa aragtay oo baarlamaankii ka codeeyey oo la yiri waa in xiriirka loo jaraa midowda yurub asigiisana u hadli jira oo hadlaayo masar iyo urdun waxay diidan yihiin in dadka qaxootiga ahaa ee u yimaadaan waxay leeyihin qadiyadda falastiin inay saas ku dhamaato ma rabna sabta waxay ka fikirayeen in khazana la qatiyo labada milyan ee barka ku nool sidoo kaleetana dahanka galbeed oo laba milyan ay ku nool yihiin ayagana la qatiyo dhinaca si urdun la geeyo dadka khazana dhinaca masar la geeyo qadiyada falastiina laga farxasho wixii waa socon waayeen mm. eh, baidana ah wuxuu raraadi saaray cabdiftaafkiisii uu leeyahay dhamaan geymaha lagugu leeya dhan waa laga cabsinaya dadka gaza jooga qaado oo dhinaca siinay waa socon weysay idaacadda eh, alcarabiya iyo warka islaamka waxay tagayaan meesha la yiraahdo eh, china sidoo kalena maanta waxay tegi doonaan ama ilaa berita tegi doonaan meesha la yiraahdo russia adduunyadao dhan aqaylinaysa dhimasada saan u eeg lama arki jirin maxkamadda adduunka ayaa markii ugu horeysa ay leedaha waxaan fiirinayna afar boqol oo qarayna ay ka iijiyen dacwad ka dhan netanyahu iyo tiimkiisa oo laleeyahay waxay sameeyeen xasuuq bini-aadamnimada ka baxsan iyo curafka sifaynay sameeyeen intii culeys aad u badanaa ah, haysta marka waa waxay u egtahay ismaaciil naftigeed inay meeshii ugu dambeysay taagantahay aada umahadsantaha ustaad khaalid kaasi wuxuu ahaa ustaad khaalid mucalim oo ila falanqeynayay xaaladda eh, ka taagan marinka khaza iyo heshiiska ay gaareen dhinacyada kaas oo ku saleysan heshiis xabajoojin ah oo maalmaha soo aadan ka dhaqangelaya ama saacadaha soo aadan aadanba dhaqangelaya kuna saabsan in muddo afar maalina ah ay xabajoojin ay ka dhaqan gasho marinka khaza xabajoojintaas ujeedka ugu weyn waa in gargaar bini-aadnimo deg la gaarsiiyo dadka ku waxyeeloobay dagaalada halkaasi ka soconaya iyo in sidoo kale eh, dhinacyadu ay isdhaafsadaan dadka ay iska kalhayaan oo israa ay sii deyso ilaa iyo boqol iyo konton falastiiniyiin oo caruur iyo haween u badan oo xabsiyadeedu ku jira halka eh, xamaasna ay sii deyn doonto ilaa iyo konton israa'iiliyiina kuwaas oo maalmaha soo aadanba ay maalinba qaar ay sii deyn doonto weli waxaad dhegeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal goordhow wararka gudaha ayaad maqli doontaan Thank you. weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho edan kaga imaanayo warka ka imaanaya deegaanka boq dharkeen la yiraahdana waxay sheegayaan in saaki uu halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa maamulka a c c qaatumo dagaalka oo aanan haatan si rasmi a ah loogeyn khasaaraha ka dhashay ee haddana war ka soo baxay maamulka ku-meelgaarka ah ee qaatumo waxaa lagu sheegay in dagaalka ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa somalilan sidoo kalena guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada sisii khaatumo waxay sheegeen inta dagaalku uu socday in ay la wareegeen gaadiid iyo hub intaba balse ma jiro war ka soo baxay dhanka somalilan oo arrintaasi eh, looga hadlayo waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan dhinacyadu ay warar rasmi ay kasoo saaraan sidoo kalena la ogaado khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi dhowaan waxaa la filayaa in uu furmo kalfadhiga baarlamaanka soomaaliya kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba fasax ay ku maqnaayeen xildhibaanada ee baarlamaanka soomaaliya waxaana jirta in shan iyo labaatanka bisha noveembar aan ku guda jirno lagu balansan yahay in la furo ee baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal daahir amiin jeesow oo kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya idaacadda kulmi waxa uga warmay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka iyo sidoo kale ajendayaasha ugu waaweyn ee laga hadli doono sax waay baarlamaanku waa furmayaa shan iyo labaatanka bisha ayaa mawcidka uu guddiga joogtada hogaamiye uu ku aadan yahay waa maalinta sabdiga ah. kadibna caadiga caadigaha ayuu gudurgeli doonaa dabcan ajendaha baarlamaanka u yeela ka fadhigaan waxa ugu weyn oo la xusi karo waa dastuurka dastuurka in wax laga bedelo sida uu tilmaamayo qodobada dastuurka labada kun iyo laba iyo tobankii baarlamaankii la dhisi waxaa loo igmaday inay dastuurka wax ka bedel ku sameeyaan si afti qaran loogu diro oo shacabka soomaaliyeed codkooda ay ugu dhiibtaan laakiin waxaa ka horeysay in baarlamaanka uu kasoo dhamaado tabadelkii baarlamaanka lagu sameeyo eh, ajendahana waa noocaas sidaan qiyaastayda ay tahay eh, ama inta aan ka maqlin ka ogahay laakiin marka baarlamaanka furmaan ogaan doonaa waa suurtagal in ajendooyinka la iska soo hoos galaana eh, laakiin sida lagu balansanaa wax kabedelka suurka ayaa ugu weyn ajendaha baarlamaanka iyadoo baarlamaanka weli u furmin ayaa xildhibaanada qaar buuq isla dhex oo baraha bulshada ay kusoo qorayeen in arrintan ay kasoo horjeedaan kuwo kalena ay taageersan yihiin marka mar haddaad iskhilaafsan tihiin soo ma muuqata in ah, wax ka beddelka dastuurka uu ka taagan yahay khilaaf weyn walaalo eh, waxaan filayaa xildhibaanada eh, waxay iyaga ay gacanta ku haayaan ayay ka walaacayaan Eh, loomana baano eh, baarlamaanka asaga ayaa loo igmaday wax ka bedel cid kale oo ay u udiraayiin oo ciddaasaa loo igmada ay leeyihiinna ma laha marka shaqo ku taalla sidaad u qaban laheed haddaad aada u baajiso waa ku taalla waa ku sugaysaa marka shaqo u taalla waayo baarlamaanka haba inay ka walaacaan maaha ayagaa loo idmaday shacabka soomaaliyeed ee ay matalaan waxay ka sugaayeen inuu dalkan yeesha dastuur lagu mideysan yahay dastuur shacabka soomaaliyeed la horgeyn karo oo loo cod aftiya la gelin karo ayaa baarlamaanka laga sugaya marka inay ka meermeeraan ma eh, haddii ay jirto cabsi ama qodobada qaar lagu tirax tagaa haday jirto sideedaba baarlamaan waa kala aragdoon yahay waxaa lagu kala baxayaa cod waay marka dhibaato waxaa ah adiga oo cod leh oo xaq u leh inaad codayso inaad ka murugto ama codka liiga helaa amaan sidaan rabin eh, ay noqotaa inaad ka codayso eh, muxuu ahay aad ka murugtaa sax maa haddii si aadna adiga rabin loo codeeyana xildhibaan kaa badan ayaa u codeeyay hadii adiga taada loo codeeyana kan eh, muxuu ahay isagana nuucka lagu fikiraaye wuxuu ku qanci doonaa codka majority-ga ee meesha u dhaco marka eh, wax laga murgo maa anigu aragtidayda waxaa waaye xildhibaanadu waxay iiga gacanta ku hayaan ayay qaabkii ay u dhigi lahaayeen ay ka walaacsan wax kabedelka dastuurka hadii aad wax ka bedeshaan waxaa meesha ka baxaya awood qeybsigii four by fiveki oo soomaalida inta badan ay ku dhaqmi jirtay arrintaasina dad badan ayaa kasoo horjeeda marka haddii xildhibaanada aad tihiin soo lama dhihi kara wax kabedelka in marka hore wadatashi la geliyo waa mahadsan tahay awood qeybkii dastuurka kuma waa waxay soomaalida ay muxuu ah iyada samaysatay oo dhaqan ay ka dhigatay dastuurkaas baalbaala loo gadiyay hadii lagu arko dalka soomaaliya four point five qeysan hadii lagu arko aniga ayaa been sheegay maya maya maaha dastuurka in la ilaaliyo awoodqaysiga waa qora laakiin wax layihaha four point fivena kuma qoro shan beeloodna kuma qoro lix beeloodna kuma qoro dastuurkaas wuxuu leeyahay wuxuu ku qoran yahay af sharciya ah oo muxuu aha qof kasta xaquuqdiisa dhowraaya ayuu ku qoran yahay four point kuma qoro shan beelna kuma qoro awood qaybsiga in la ilaaliyo bas uu tilmaamaya awood qaybsiga hala ilaaliyo macnaha kan oo foorka ah ruuxiis ayaa wuxuus xaq u leh inas hela ay sax kan oo alaada nuska aad ku tilmaamaysan ani meelay ku qoran tahay ma arkin muxuu ahay waa waa xuquuqdiisa in la ilaaliyo marka taasna waxa waaye baarlamaanka soomaaliyeed kuma baayo oo wax lagu dhaqmiyo lagu soo caano maali ehm, mid lala rabaa waxaa weye dalka kan in codkaaga wuxuu ku siiya aada yeelid codkaaga wuxuu ku siiya in aada dalkan la xoreeyo nabadgelyadiisa laga shaqeeyo shacabka afti loo diro cidii badan iyo cidii yar codkaas lagu kala baxay xisbiyo ayaa la dooranaya muxuu aha xisbiyadaas lagu kala biiraya waxa layidhahda qabiilka meesha wuu ka baxaya marka waxaan rajaynayaa sida adduunyada dowladaha adduunyada muxuu ahaa dawlada laba boqol gaaraya ah boqol iyo sagaashan iyo xoogaa kor usii dhaaftay ayaa adduunyada ka jira siday u nool soomaaliya waa inay u noolaataa in la ogolaada sida caalamka dawlada dawladaha caalamku dhisan oo ku dhisan shareecada islaamka iyo dhaqanka suuburay soomaaliya leedahay inaan ku dhaqanno ayaa la rabaa ee inaan maantoona qabiil daba taagnaano anagoo qabiil hebela anagoo ah, jif hebela anagoo ah, xasan hebela ah, adeerow taas dawladnimona ma geynayso wado dhaxda ka go-on waayo oo si u socota tii gelaysa dowladnimadana ku dhimanayso waa in dowladnimadaan u hogaansanaa qaabkan dowladu noqonayna casharada caalamka laga bixiya inaan ka faa'iidaysano wa arrinta hadda baarlamaanka markuu furmo ugu weyn ajendaha wax kabedelka dastuurka waxaa lagu eedeynayaa in madaxtooyada ay gadaal ka riixayso xildhibaanadana ay cadaadis ku saareeyaan in ay markaasi ajendahaas ay ansixiyaan iyadoo la ogyahay in musharaxiin hore ay arrintan si weyn ugu soo horjeedaan oo maalmaha soo socdan ay muqdisho imaanayaan oo ay arrintan ka hadli doonaan arrintaas ruuxeeda qalada xildhibaan cid khasba karta ma laha xildhibaan cid khasba karta ma laha siyaasadana lasma qasbo baarlamaanka soomaaliya xeer hoosaadkiisa waxaa ku qoran in saddex nooc loo cadaynayo o cod qarsoodiya labo cod gacantaaga saddex cod magac u yeerisa xasan hebel geedi inteed u codays meel hebel coday le magac u yeeris waay saddexdaasna waxa ka baxsan loo mocdayn karo muxuu ahaa saddexdana kan la qaadanayo baarlamaanka fadhigaas maalintaas fadhiyo ayuu ka go-aan gaarayaa go-aanka xasaagas ku gaaraya cod qarsoodiha loo codeeyo cod muxuu ahay gacantaaga loo codeeyo cod muxuu ahay la yiraahdo muxuu ahay magacuyeerisa loo coday go baarlamaanka ayaa iskale xildhibaane dalka wuxuu ku jiraa dagaal oo dowladda waxay dagaal ku qaaday maleeshiyaadka al-shabaab haddana siyaasad kale ayaad furteen oo wax kabedelka dastuurka oo xildhibaanada naftooda ay ku midaysnayn siyaasiyiintii sidoo kalena ay hadalla arintaas ay ugu soo horjeedaan ay soo qorayeen marka sooma muuqata in hadda jiha kale aad aadeen walaalow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xildhibaanaday asla kulmay intuu ku aan yiiriyaan soo koobaya hadii ay wax dhaliil ah iyo hadii wax dagaalka gaabinaya ku jiraan soomaaliya shan qodob ayay u baahan tahay u yiri ka been sheegi maayo anugu ugu yiri shanta qodob saddex kamid a ah, beesha caalamkaa ay naga jirtaa waana ka raadinaynaa waa cunaqabatay inta hobkoo la qaado dayntaoo la cafiyo iyo kubiirida ururka ganacsiga eh, mxua comes e e c saddexdaas beesha caalamka ay naga jirtaa waana ka raadinaynaa labo soomaaliya gacanteeda ay ku jirtaa waxaanan rabaa labadaas inaad liiga xigsado oo aad qabataan shaqadaas oo maxay tahay labada dastuurkoo la ansixiyo iyo shabaab oo lala dagaalamo marka dad waxaan arkaya madaxweynaha kambeyn garayna hadda su-aashaada ay kamid ahayd madaxweynaha kambeyn garayn madaxweynaha wuxuu kambeyn garaynaya dastuurka la ansixiyo iyo in dagaalka shabaab laga qeyb gaalo labadaas ceeb sax ma marka waxaa la rabaa wixii sax ah inaan qalad laga dhigin carab qur-aan siduu qoran yahay hadid ka badeshid ama eh, muxuu ahay eh, kor dhow iyo hoos aad ka taladid nuuc kale ugu dhawaaqmaa dhawaaqiisa u noqona marka waxaa la rabaa inaanan la fasir fasiraad qaldan aan la saarin la kulunka madaxweynaha xildhibaanada uu la kulmay baarlamaanka ay talada gacantiisa ku jirtaa inuu muxuu ahay u codeeyo wax ka bedelo sida asaga uu doodiisa ay u dhacday iyo sida codkiisaas u dhaco ayayna ku dhammaanaysaa waxyaabaha kale ee muxuu ahay madaxgeeda kudardarka iyo istuhumida iyo waxyaabahaas wax dalkaan anfacaya maaha dalkaan waxaan rabnaa inaan dawlad noqdo waxaan rabnaa in wax naga wax dadka soomaaliyeed ee future ay wax naga dhaxlaan kaas wuxuu ahaa xildhibaan daahir amiin jeesow oo uu rameeyey wariyaheena farxaan maxamed xuseen wuxuuna ka hadleeyey eh, furitaanka eh, kalfadhiga baarlamaanka soomaaliya oo ku beegan shan iyo labaatanka bisha november eh, markan haddii aan eegno dhanka xubnahana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la soo codsiinaya anuga cabdirashiid ibraahim cali weliba salmo xasan cabdulle waaya salmaay waxaanu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay waxaana ka mid ah dowladda soomaaliya war qoraal ah ee soo saartay waxay ku sheegtay in qamaarka la yidhaahdo one gebi ahaanba la xiray ee guddiga qaran ee ka hortaga lacag dhaqida iyo weliba la dagaalanka maalgelinta argagixisada ayaa soo saaray go-aano kooban oo ilaa iyo afar qodob gaaraya kaasi oo gebi ahaanba lagu xiray aalada layihaahdo onexbedkas qoraalkaasina waxaa soo saaray dowladda soomaaliya gudiga ayaa go-aanadan ku gaaray shir ka dhacay xarunta wasaaradda maaliyadda soomaaliya magaalada muqdisho waxaana dalka laga mamnuucay wax kasta oo qamaara iyo weliba adeega ee qamaarka layihahdo on exbetka waxaa lagu yiri qodob badan ayaa jira waxaa jira qodob koowaad waxaa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ka mamnuuca guud ahaan qamaarka oo ah adeeg kasoo horjeeda diinta islaamka iyo weliba shuruucda dalka u yaala sidoo kaleeto qoraalkan waxaa lagu yiri gudiga waxa uu ka warhelay jiritaanka adeega qamaarka ee eeberyahan dambe ee lagu dhacayo hanti dadka soomaaliyeed kaasoo lagu magacaabo aalada wanexbedka sidoo kaleeto adeega wanexbed waxa uu kasoo horjeeda ayaalugeelidiinteena iyo weliba shuruucda dalkeena wuxuuna saameyn xun ku yeeshay dhaqaalaha dhaqanka bulshada iyo weliba ammaanka dalka sidaas darteedna waa adeega xaaraama oo aan sharci lahayn sidoo kale dhammaan bangiyada shirkadaha bixiya adeega mobile money loo yaqaano ama inta badan ee sarifka ka shaqeeya iyo weliba cid kasta oo bixisa adeega maaliyadeed ee ka howlgala waxaa lagu wargelinayaa in aysan la macaamili doonin wax walba oo adeeg maaliyadeed oo ku saabsan aalada wangisbeedka marka dowlada soomaaliya ee qoraalkaasi ayay ku sheegtay markaad eegto inta badan aalada layirahdo wangisbeedka dhalinyaro badan oo soomaaliya isticmaasha iyadoona muddooyinkii ugu dambeysaba ay soo badanayeen dadka isticmaala laakiin ugu dambeydka dowladda soomaaliya qoraal oo ay soo saartay waxaa ku sheegtay in qamaarka wanagsbeedka loo yaqaana gebi ahaanba la hakiyey ama la xirayba hadalyaanta ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaha dhegeystayaal markaan dhankii qormooyinka haddii aan ku bilaabana qormadayda cabdirashiido waa qiso ku cibro qaadasho mudan mid ka mid ah taajiriinta ayaa iibsaday saddex kiilo oo cinab ah wuxa uu ku yiri adeegihiisa guriga gey oo xaaskayga u gey isagana wuxuu uu horay u sii aaday ganacsigiisa muddo kadib xilligii rawaaxada guriga ayuu aaday waxa dalbaday cinabkiisa si wuu cuno xaaskiisa ayaad ku tiri cinabkii waa uu dhammaaday oo waxaa cunay aniga iyo carruurtaada kadib wuxuu yidhi isagoo caraysan waxaan soo iibiyey saddex kiilo cinib ah hal xaba xataa layma reebin miya wuxuu ka baxay guriga isagoo xaaskiisa u yeerayso wuxuuna markiiba baadigoobay dalaal dhulka ka iibiya waxa uu ka dalbaday dhul wanaagsan oo la iibsado waa uuna iibsaday dhulkii waxa uuna u yeeray injineer dhisa wuxuuna ku yidhi waxaan doonayaa inaad ii dhistaan masjid haddana aad hortayda ku bilowdaan dhismaha shaqaalihii ayaa waxay bilaabeen in ay dhisaan masjidkii islamarkiiba gurigiisa ayuu u noqday markii uu guriga tegay waxa ay xaaskiisa weydiisay xaggeed aaday wuxuuna ugu jawaabay haddaan dhiman karaa anigoo qanacsan maxaa yeelay ima aad reebin xabad cinib anigoo nool oo idinla jooga haddaba siday noqon doontaan haddaan dhinto haddaba naftaada wax u horumari walaal inta aad nooshahay qisadan ku cibro qaadashada mudan ayaa waxaa ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala yaasir mukhtaar ugu dambeyntiina ee dhegeystayaal qormada ugu dambeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay sitan goorta uu qofka bani aadamka uu kaga sheekeeyo waxyaabo badan oo sirihiisa ku saabsan maaha inuu calaacalayo balse micnaheeda waa inuu qofkaasi ku aaminsan yahay waxa ugu yar ee aad samayn karto waa inaad cid kale taadan ugu sheekeen qisada lagaaga sheekeeyey ama wax waliba lagaaga sheekeeyey haddii aad aaminsan tahay inaad tahay qof xun waxa uu aqliga dahsoon ku horseedi doonaa waxyaabaha ee kaa dhigaya inaad sameyn karto qof xun mar walbo xumaanta ma wanaagsana xumaantana ku bedel wanaag maalmaha qaar way adag yihiin maalmahan qaarna way wanaagsan yihiin isxasuusi maalmaha dahabiga ah, si aad ugu gudubto maalmaha adag ayuu qoraaga qormadan kusoo gebgabayay waxaynu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshar gudahaana dhegeystayaal xubinta bandhig warbaahinta bulshada intaan ayaanu kusoo gabagabaynana noole kulanti waxaad dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye weli barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idin kaga imaanayo ayaad la socotaan wararka kale haddii aan eegnane dowladda shiinaha ayaa waxaa lagu eedeynayaa in ay wado ololo ay ku burburineyso sidoo kalena ay albaabada iskugu dhufaneyso masaajida ku yaala wadankaasi hay-adda xuquuqda aadanaha u doodo ee human rights watch la yiraahdo ayaa waxa ay sameysay baaritaan waxayna sheegtay inay heshay xoogo dheeraad ah ku saabsan dadaalka iyo marka la eego sida dowladda shiinaha ay xooga u saareyso in ay la dagaalanto dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gudaha wadankaasi shiinaha waxaana jirta in arrintani lagu tilmaamayo in ay tahay mid looga soo horjeedo in islaamku uu ku fido wadanka shiinaha warbixintu waxaay sheegaysaa in ilaa iyo labaatan milyan oo muslimiina ah oo ku nool gudaha shiinaha ay wajahayaan cadaadis xoogan oo la xiriira diinta ay haystaan waxaana shaqhsiyaadka baaritaankani sameeyey ay sheegeen in ay soo ogaadeen masaajido badan oo ku yaala gudaha shiinaha kuwaas oo la burburiyey sidoo kalena kuwo kale ayay sheegeen in la diiwaan geliyey in albaabada laiskugu dhuftay oo gebi ahaanba la xiray b b c da ayaa waxaa xiriir ay la sameysay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha gaar ahaan waaxdeeda u qaabilsan ama guddiga u qaabilsan ilaalinta anshaxa waxaana aysan jirin wax wara oo ay ay ka bixiyeen waxaana dowladda shiinaha muddaba ay jirtay in aada loogu dhaleeceynayay sidoo kalena la helayay cadeemo muujinaya in ay beegsanayso muslimiinta ku nool gudaha shiinaha gaar ahaana qoomiyada la yiraahdo igoorka kuwaas oo degan waqooyi galbeed ee gobolka shinjaan la yiraahdo balse beijing ayaa dhammaanba eedeymahaasi goor goorsii horeysay iska fogeysay waxayna sheegtay inaysan jirin cid diinteeda loo caburinaya muslimiinta ugu badan ee shiinaha waxa ay ku nool yihiin gobolka ku yaala waqooyi galbeed oo ay ka mid yihiin gobolada shinjaan ee kinwa kangas eh, iyo sidoo kale najiir waxaana muslimiinta ugu badan ay si gaara ah ugu noolyihiin xaafadda liguwaya la yiraahdo oo halkaasina masaajido badan oo ku yaala lasoo warinayo in waqti xaadirkanba la xiray kuwo kalena la burburiyey human rights watch waxay sheegtay in ay diiwaan gelisay in laga soo bilaabo bishii oktoobar laba iyo sideed iyo toban ilaa iyo januari la xiray sidoo kalena qaarkood la burburiyay in ka badan kun iyo saddex boqol oo masjid waxaana la sheegayaa in arintaasi ay tahay mid ay dowladda shiinaha ay ku dooneyso in gabi ahaanba ay aada ugu yareyso in islaamka uu ku fudo gudaha shiinaha hogaamiyaha wadanka shiinaha ee xisbiga shuucigana hogaamiye ee shin jinping la yiraahdo ayaa tan iyo markuu xilka uu la wareegay waxa uu bilaabay dardargelinta dagaalka uu kula jiro dadka muslimiinta ah laba kun ama mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiga shuuciga ee yiraahdo chinese communist party ayaa waxa ay sheegeen in ay aad uga walaacsan yihiin in islaamku uu ku xoogeysto gudaha shiinaha waxaana hoosta laga xariiqay in la sameeyo tallaabo walba oo arrintaasi looga hortegi karo waxaana arrintaasi waqti xadirkanba loo dhigayaa inay qeyb ka tahay burburinta iyo xirista ee masaajida ay ku hayso dowlada shiinaha taasna waxa ay kala kulmeysaa waqti xaadirkanba dhaleceen xoogan inkastoo bejiin ay dhagaha ka fureysanayso dhammaanba dalabyada ku aadan in ay ilaaliso xuquuqda dadka muslimiinta ee ku nool gudaha shiinaha saacaddu markan waxa ay tilmaamaysaa koow iyo tobankii baraqnimo aan dib idin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira wararka ka imaanaya deegaanka boqdharkeen la yidhaahdo waxa ay sheegayaan in saaki halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada somalilan iyo kuwa maamulka a c c khaatumo dagaalka oo aanan haatan si cad loo ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay ayaa haddana waxaa jira war ka soo baxay maamulka ku-meelgaarka ah ee khaatumo kaas oo sheegaya in weerarka ay soo qaadeen ciidamada somalilan sidoo kalena jab xoogan ay gaarsiiyeen khaatumo waxay sheegaysaa intii dagaalku u socday in ay kula wareegeen gaadiid dhanka somalilan ah sidoo kalena hub badan ay gacanta ay ku dhigeen balse dhanka somalilan weliwar ma jiro wax wara oo arrintani ku aadan oo ka soo baxay balse dagaallo hore oo dhex maray somalilan iyo khaatumo ayaa waxaa ka dhashay khasaare aad u xoogan war ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaa lagu sheegay in ay isa soo dhiibeen oo ciidamada dowladda ay isku soo dhiibeen odayaal dhaqameedyo si dhow ula shaqaynayay al-shabaab magacyada odayaashan dhaqan ee isku soo dhiibayay ciidamada dowladda ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka dhanka al-shabaab ayaa waxaa lagu kala sheegay cali maqane iyo sidoo kale axmed cali gaaf deegaanada ay al-shabaab sida dhow ugula shaqaynayeen ayaa sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay dowladda lagu sheegay inay kalyihiin yihiin dheceeldheer iyo coos weyne waxaana odayaashan dhaqan ee intooda badan ay u qaabilsanaayeen ayaa la layidhi in ay sakawaadka uga soo aruuriyaan deegaanada kale ee halkaas hoosimaada waxaa dhacay heshiis xabad joojin ah kaas oo dhex maray kooxda iska caabinta falastiiniyiinta ee xamaas la yidhaahdo iyo sidoo kale maamulka israa'iil heshiiskan waxa uu dhigayaa in afarta maalin ee soo aadan aanan wax dagaal ah aysan ka dhicin amaba noqoto qaymaha ay joojiyaan israa'il sidoo kalena dagaalka tooska uu istaago si gargaar bini'aadanimo loo gaarsiiyo dadka tabaalaysan ee falastiiniyiinta ah waxaa sidoo kale heshiisku u dhigayaa in la isdhaafsado maxaabiista ay labada dhinac iska hayaan dhanka israa'il waxay sii deyn doontaa ilaa iyo boqol iyo konton falastiiniyiina ah, kuwaas oo haween iyo carruur u badan waxa aynu ku jiraan xabsiyada israa'il dhanka xamaasna waxay sii deyn doontaa ilaa iyo konton falastiiniyiin ah dadkaasi maalmaha soo aadan ayaa inba qaar sii deyn doonaa waxaana heshiiskani lagu tilmaamayaa in uu yahay mid inta badan ay ku awood sarreyso kooxda xamaas oo iyada awaamirta ay soo gudbiso ama shuruudaha ay soo gudbiso ee dhanka israa'iil ay aqbalaysay golaha wasiirada ee israa'iilna arrintani ayay meel mariyeen benyamin netanyahu hogaamiyaha israa'il waxa uu sheegay in heshiisku uusan ka dhignayn in xabaddu ay istaagtay ama dagaalkii guud ahaan buu istaagay balse marka ay xabajoojinta wakhtigeeda ay dhammaato ayaa la filayaa in dagaalo kale oo xoogan ay dhici karaan taasna ay dhibaato kale oo horle ay ku tahay dadka falastiiniinta ah ee weli ku dhaqan marinka khaza dowladda south africana baarlamaankooda waxa uu qaatay go'aan taariikhi ah kadib markii uu codeeyey in gebi ahaanba xiriirka loo jaro israa'iil waa tallaabo ay qaadeen baarlamaanka ee eh, koonfur afrika taas oo aysan marna ka suuroobin amaba aysan qaadin waddamada carabta iyo kuwa islaamka kuwaas oo si dhow loogu xagliyo in ay jiraan dhanka falastiiniyiinta ah balse koonfur afrika ayaa goorsii horreysaba ama dhowr jeero horeba waxay aad u cambaaraysay dagaalada bahalnimada ah oo israa'il ay ka wado deegaanada falastiiniyiinta ah waxaana ay sheegtay in arrintaasi ay tahay mid aan la aqbali karin kulan ay iskugu yimaadeen baarlamaankan waxaay sheegeen in gebi ahaanba xiriirka loo jaro israa'il maadaama dadka shacabka ah ay aad u gumaadayso shiinahana waxaa lagu eedeynayaa in uu xirxiray sidoo kalena uu burburiyay masaajida badan oo waddankaasi ku yaala tallaabadan waxay ka dhigan tahay mid ay beijin ay ku doonayso in ay ku joojiso islaamka oo si xooli ah u soconaya dad badanna ay soo galayaan waxaana xisbiga shuucigaha ah iu hogaamiyey shin beijin sannadihii aynu soo gudugnayba uu dagaal xoogan uu kula jiray dadka muslimiinta ah ee lagu sheegay inay gaarayaan labaatan milyan kuna dhaqan jaynaha kuwaas oo kasoo kuwaas oo u diidan yahay in ay fidiyaan fikirkooda islaamiga ah waxaana tallaabadan haatan ay ku tilmaamaysaa human rights watch in ay tahay mid si gaara ah loogu caburinayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan gudaha shiinaha kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira yabilanay baaqa soo bixiyo bayaanka laysku raaciyo farxaddii baryahan idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho aa nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay warima waxaa idin weyddiiyey roob ilaahay tiradii ka badiyaa yimid oo barwaaqaah dadkii waxaa la isweyddiinayaa anigu horta midna waa soo joogay midna waa maqlay qayrtaanoo kale waxaan maqlay mid xoobdheeraa loo bixiyey midna waxaa loo bixiyey biyo badan mid gu ahaa oo hadda ka hor soo joogayna waxaa loo bixiyey laba gu'le qayrtaan waxaa la rabaa in magac loo bixiyo anigu waxaana dhihi lahaa biyo si biyo badan ha loo bixiyo wixii dunuub shabaab ay dalkan ka galeen iyo waxay dhiig muslim ku daadiyeen war deerta waxaa la yidhaahdaa khawaarij xaaqa warna waxaan dhihi lahaa boholoduys deertan anigu waxaan dhihi lahaa midaaya waxaana ku midoobay dadkii shacabka ahay iyo dowladdiiba si ay shabaab ula dagaalaan maxamuud tubaakow anigu markaan fiiriyey dayrtaani roob ka socda waxaan dhihi lahay dayrtii furimaha war dayrtan waxaa la yidhaah dal xorays waxaana lagu xusuusan doonaa xoraynta dalka marka warkiinna waxaan u gartay waayihii hore waxaa jira dayrtii talyaani kici dhugii ingiriiskii marka dayrtaana waa shabaab kiciaa ka wadin haa marka magacay u noqonaysaa dayrtii shabaab kici oday reermiya oo roobkii si xun ugu daay aqal iyo guri iyo midna uma dhisnayn waa gebiyey marka afrey wuxuu tiriye uu leeyahay aqal daahya weyn kuma jira iyo meel dugaal badan dad iyo adduunya waa diri bannaan waxaan degignaa rabbi ow daa'inkaan barinay ow diiro dhaladan biyo u galeen inay ka wadaastiriyeen horta shabaabku waayahan waa kacaddahay waxaana la yidhi nin wuxuu la kulmay rag shabaab ka tirsanahay oo xaaladdu ku xun tahay kadib wuxuu yidhi war haddii duca laydinka aqbalayo maxaad ku ducaysan lahaydeen waxayna ku jawaabeen xasan dagaalka ha joojiyo xamse hadalka kulul ha joojiyo maha tooshka ha joojiyo guuro heesaha ha joojiyo axmed dheere gabayga ha joojiyo suulnuug bisinka ha joojiyo cabdulle ee shiribka ha joojiyo ciidanka dhiiranaanta ha joojiyeen waxay kalooy dhaheen shacabka nacaybkeenna ha joojiyeen diyaaradaha duqaymaha ha joojiyeen bulshada baraaruga ha joojiyeen ilaahay roobka ha joojiyo haddii intaas la waayana nafta rab naguma dhibay dhaheen warnamayo ducada lama aqbalo haddii nafta cunaha soo gaartee hadda kahor waxaa la yidhi shayddaanaan ina ari siiyey markaasoo arigan waa ku badaahe bisinka u qabanin marka sheekadaas waxaan u maleeyey aanala ka damiyey wax tooshiya kaamira jira bisa kale hanalaka dhaafo oo ummadda baabi'ina warakyaare waxaan idin weydiiyey kalmaanta wareegta maxaa furimaha galmudug ku koobay war hadda ka hor jabhadaha xamar qabsaday nin odayaha la socday odaygii marka dadkii xamar joogay iyo wixii isdaqra iyo wixii isdila inuu ka taliyu damac kuwii kale deegaanka hore u joogaa ku dhegey markii ay ku dhegeen wuxuu yidhi warnimayow anigu inaan taladiinna qabsada ma rabo xamarna anuu dhibaato una soo doonin jabhadaasaan oday u ahay meesha ay tagaan aanan ka odayaynaya kalamaanta marka waayahan wareegaysa Ah, halgankaasi meeshuu aaday aadaysa war intaa xoraynta dalka ay socoto ah. waxaa la yidhi kalamaan ah. furimaha ka baaqsan mayso ninkii maday isaaq ahaana oo furimaha dagaalka riyo ku tegey waxa uu yidhi lankisabara sad shay hele sidii fadaani sidaani wa war waxaad ka tagtay ninka la yidhaha madey hadda ka horna wuxuu yidhi isagoo qolo u mahmaahayey lan u weeren goosaabtaa ma dhurow war kalamaanay galmudug waxay u eg tahay tahay inay jidka cadaaladda cagta saartay qofkii qof dilana oo si haqdarraa ah u dila na la dili doono oo mashuutaa yimid aryaa reer guriceel dhabaa wada shuuta noqonayow warwarka dhex gelinine hadday say u bilaabatay u dhaqan gasho aanooyinkii qabiilka iyo ficiladii xumaay galmudug waa laga dhex weyn doonaa war maalin qaran maxkamadda gurceelka hadlaaya wuxuu yidhi eedaysanayaashan aan qaranka u ahay waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay dembi ku weyso waxaan markhaatinka ay reer mudugii hore inuu ka dambeeyo horta nimaya waxaan idu weydiiyey khilaafka doorashada buntland kuuriyada waqooyi miyaa ka dambaysa war kuuriyada waqooyi inay falastiin xoraysa laga sugi maayo warnimayo dadka qaara ah waxay leeyihiin arrinta xadan buuro soo noqnoqota yukraina ka dambaysa war abwaanow yukrain ayadaa dhibana qamadiga iibgeysa weys war anugu waxaan dhihi lahaa yasirka alla xaran buuro iyo qase lala yaabi war waxaan idin weyddiiyey degmada afarta buundee la raadinaya ayaamahaan ma jubbalanday ku taallaa masiir shabeelle war buundada gooda waa midda baar dheere afarta buunda arbay cabdii ka intayda war ma waalantihiin kale maanay buundada liqliqata beledweyne ku taale war idinka dhan waa waalantihiine buundooyinka muqdisho cid kale ma xidhan roob gooyey war hakaba buunda maaha waa buur ku taalla koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool war shabaab waa gabaabsi halkaas markii lagu lagu farxayay haddana xooga xurgufo beelyadaa soo bilbilowday gabay dheeraan ka tiri ilaahay maqadiirtiis hal xabanan baa ka aqoon waaya markaan soo fadhiista war kuwa taar beela nin gaba ka tirshay wuxuu yidhi eh. ummadyahay allaha caadilkaa cududa weyn siiye eh. ummadyahay cadaawuhu qabsaday ciidankana heesta eh. ummadyahay cabiidsiga dulligu caynka ugu jiiday ayaguna iscunaya indhaha caadka laga saaray ummadyahay caloosha isuleye cuqduhu buuxshay ummadyahay cafiifaysan ee ciilku wada haayo ummadyahay casabada haddana col iyo laayaana ummadyahay cadkoodii jaree daajay carunkooda ummadyahay caruur iyo cira iyo culumma aan dhaafe ummadyahay cirbixiyeenka iyo dilacuqaashooda ummadyahay casabadaa haddana col iyo ayaana ummad yahay cisiga aan lahayn oon cabsi oqoon ummad yahay cisiga aan lahayn oon cabsi oqoon intaan cadha ilaahay ka dhalan caballadeenna xun calaamado la yaab liya intaan cudur naloo keenin her caadsidoodii intaan ciiddu nala nuucsan cagta dhigaca waan laba noqdiyo caanda dhegala war nin kalena wuxuu yidhi hawxan iyo xaniyo weynaan tol iyo xidid sokeeyaah khawaariij xinjiranuugahaan la xarbinaynaae waxaa loo xuslinayaa dagaalkii xaqa ahaae jihaadka iska xaadiri ninkii xoog isku hayow war kale markay marayso tiimkii muqdisho fadhiyey kalamaan waxay ku dari lahaayeen ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabaanayn warnimadu saddex gabaal ii diyaarsanay mid taashaa afkayga kala baxay midna cadays kii kalaan raba hadda inaan jeediyo isagiina wuxuunu meleeyey intii am la baxay biiraxsismiya waa sidaas abwan waxaa la yidhi waraabaha dhacsaalow adaa dhoohan weligaaye adigaadha rooqon xishood dhibic lagaa siine dhadhab iyo adaa dheelalow mooda shay dhabe adaa kibirka dhiilaha u culay oo dhigaashaday dhakalkii aduunbaa darsaday dhaalka geeride dhukubsina aduunba uga cabay dhalada waabaaye atoorkii dhaqaystaa tahoo maagay dhowrahaye waxaad dhibay shaxlaysaba haddaad goojo dhagax siine dheellidaya haddaan dhuudhiyow lagu dhakaryayni dhaadhaamada kusaacida haddaan niisa dhabanaanin dhagbas iyo haddaan helinaaki cindhambaalkaygu dhafarrada haddii aanan ka furin gacalka dheeraarsan haddii aan dadkoo dhani go'aan dhigan kulaynaya dhiti iyo haddaan caaradhuub amase dhoolgaadda dhallaankiiyo habluhu soo dhuf cabsane dhiillo kugu heysi ah. dhufeysada raggaan dhuray hadduu kugu dhici waayo dhiiggaagiyo ah. haddaan dhuuxa iyo qubandhe caankaagu ah. haddaan habaqlahaagii dhutiye dhuuma kari waayo dhisaqaad galmaagtuyo haddaan dhiruhu noo baaqin haddaan dhaah madow iyo qalbiga dhugi lagaa saarin dhaayihiyo haddii aan wejiga dhaxani kaa foolin dhiifaqabe dhawaaqiyo haddaan gelowgu dhaalayn dhargalyahow haddaan dhabad farriin dhimasho kuu sheegin dhullax iyo dhibbaankaan karoo dhurgunaa tahay manaa lihid dhaqaalayn dhaqsaba dhuda jar mooyaane haddaan lagu dhammayn on arrada gebi lagaa dhaarin uma dhalan dhulkee sida adaan dhoof ku soo galay dhakafaarka hoo waa adigii diiday dhawrsiga waran waxaa maqli jiri haddii aanan dhulkaygow dhiig kuugu fool dhaqin haddii aanan dhulkaygo gobanimaada soo dhicin soomaali kama dhalan war maxamuudow maxaa toos ugu dhihi weysay ikacay dhiigga ikacay war kalemaanay madaxweynuhu gacanusha kaalan tahay waxaa laga sheega london maxaad warhayseen war madaxweynuhu ma qurba joogtii u dhehi rabaa ama waddanka mar dambe xilal how soo doonanina ama hadduu xurayn rabaa kaale ee ka qayb qaata war hadda ka hor madaxweynuhu waatuu lahaa laba jid mid uun ha la maro kan shabaab la dagaalamaya ama kan shabaabka helala dagaalamayo marka waxay la tahay qurba joog iyo qorax joog labadaas jid unbaa furan hayehe say wallaahi macuusley amaa la arki rabaa war kalemaanay furmaha aan ka soo hadlayno waa furmaha xuraynta dalkeenna adduunkana furun kalaa ka furan waana ogtihiin dhibaatada lagu hayo shacabka falastiin haddii ay sii socotona waxaan u malaynayaa in la arki doono kalamaan qase ka soo hadasha haye falastiin iyo qase gorgor maa kaaga horraysa qurax hooslaba male waa dhul bannaana diyaarada kor wareegaya kollay daaba laga heli maayo kowdhe waxaanse soo xasuustay nin hadda ka hor anu male inuu kalamaan ka tirsanaa oo la weyddiiyey carab maxaad ugu ducay lahayd markaasuu yidhi ma carab oo dhan mise falastiin markaasaa la yidhi falastiin wuxuu yidhi ilaahu waa keligoode wax labeeya sii war mid kaloo ducadaas duca ka dheergeliyey wuxuu yidhi ilaahu falastiin hub ma lehe hub ilaahu dhulkoodii waa lagu haystaahe dhul si ay xor u yihiin ilaahow hiil waa waayeen tole tol sii ilaahow garab waa waayeene garab sii ilaahow gaadiid sii ilaahow gantaala sii ducadaasaana nugu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin warkhayaanay warka waa badisaana difaacyada nagala sugayaaye aan soconno ma soconnaa ah. waxaa ciyaalsiyaa furunta lagala soo jeriyey xuquuq bay u leeyihiin ma furuntaa la kala xigaa waxaa dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo oo wada baraaho intay ubaaxa bixiyeen mirihii bislahaadeen oo baarka laaba inta bulaygu soo dhacay baalaha u siiman yahay oo baarka laaba inta bulaygu soo dhacay baalaha u siiman yahay oo soo bidhaamu barqaroomu ku helayba oo soo bidhaamu beladoodi leedahay barqaroobku heelaybaan beladoodi leedahay waxay bishaara amay barwaaqa basray waxay bishaara amay barwaaqa basray aragtidahaade barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaahayon kaabaadigoba barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaahayon kaabaadigoba sida faras baxdo hooyo baabacaada orodkiyo waxaan soo noqon butaacada oo lagu baxnaani meel baad ku yahaaliyo ballidiinugahaali meel baad ku yahaaliyo ballidiinugahaali oo baaxadiyaxow alla buraawsiiyo alla gaarin boodada oo baaxadiyaxow alla buraawsiiyo alla gaarin boodada ombaayaragu baruriyu laxaadla ombaayaragu baruriyu laxaadla

waxay bishaara amay barwaaqa basray aragtidahaade barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gaabaadigoba barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gaabaadigoba jacaylka baryahan ihayso weli kama bogsooninu waxa layga baaqa buuraha korkoodiyo awada bannaanke buuraha korkoodiyo awada banaanke oholyowga caasha iyo waxaan la baalanbalay adabin karaaye oholyowga caasha adabaan la baalanbalay adabin karaaye laba beer walaalo beryo kala maqnaayo laba beer walaanu beryo kala maqnaayo beryo kala maqnaayo waxanaha isku baahane beryo kala maqnaayo waxanaha isku baahane waxay bishaara amay barwaaqa basre yaragtidaade waxay bishaara amay barwaaqa wasleyaragtidahaade barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gaabaadigoba barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gaabaadigoba